alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abu lxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah xadaana yaxya bnu yaxya fii baabi istixbaabi ziyaadati اtakhliisi bisalaati الصubxi yowma الnaxri bilmusdalifa wاlmubaalaqa fiihi bacda taxaquqi duluuci اlfajri wuxuu ku saabsan yahay istixbaab ziyaarati takhliis takhliiska iyo kalahaadda takhliisku waa heemamooga iyo xilliga waaga markuu baryo iftiinkii maalinta iyo mugdigii habeenka oo isgalay mugdigaasaa waxaa la dhahaa takhliis waa heemamow in marka heemamow iyo xilligaas weliba aad uu heemamow u sii yahay in la gaadhsiiyo bisalaati subxi salaada subax yowmanaxri maalinta ciidda ah bilmusdelifati ay fi lmusdalifa musdelifana la joogo walmubaalaqa in lagu xeel dheeraado fiihi takhliiskaas iyo heemamowaasi bacda taxaquqi duluuci ilfajri fajarka iyo waaga berigiisa marka la xaqiijiye kadib in aan waxba dib loo sii dhigin ee salaadda la tukada xilli hamamow ah macnaha waxaa weeyaan salaadda subax duluucu lfajri saadiq fajarka ama waaga markuu baryo saadiqa ah oo ooggaa iyo waagaasuu uu baryo iftiinkii la arko dadka aadka u yaqaana salaada subax iyo waa beriga ay ogaadaan waagii inuu bariyey wakhtiga salaada subax wakhtigaasuu bilaabanayaa oo awalul wakhti ah laakiin wakhtigaas waa wakhtiga caadiga ah wakhti marka hayrul caadi ah oo ka yar horeeya xilligii <clears throat> xilliga caadiga ka horeeya in la tukado marka la joogo musdalifa <clears throat> oo dadka aadka u yaqaana ay dhahaan hadday bilaabatay salaaddii iyo wakhtigeedii oo aan loo sugin xilliga waaga uu bariyey oo dadkao dhan ay wada fahmaan waaga inuu bariyey wakhtiyaha kale saasaa la gaadhsiin oo waagi waa bariyey dadku ay wada gartaan laakiin musdelifo habeenkeeda marka la baryo bisha carafa ay tobanka tahay musdelifana habeenkaasi ay xujaydu baryaan oo xujaydu ay musdelifo joogaan salaadaas subax waxaa la tukan xilli ka yar horeeya xilligii caadigahaa macnaheeduna ma aha in salaadii subax laga horraysiinayo wakhtigeedii oon bilanin ama wakhtigeedii oon waagi baryin ma aha macnaha loola jeedo lianna salaad wakhtigeedii laga hormariyey wakhtigeedii laga hormariyey <clears throat> wixii oon jamac iyo arrimaha musaafir musaafirkana aynan ahayn waa baail salaadda ayada <clears throat> baail weeyaan waana marduud oo waa la celinaya qofkii arrintaasi sameeya waa lagu radinaya liqowlihi sala allahu alayh waalih wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun camal aan diinta waafaqsanayn qofkii la imaada waa lagu radinayaa salaadahana ilaahay waa ka yidhi subxaanahu wa tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa waqti bay leeyihiin ilaahay uu qoray subxaanahu wa tacaala marka taqliiskii mugdigaasi waaga markuu baryo mugdigaasi u horeeya ee waftiinka weli uuna soo bixin oo qofka kuu dhow aada garan karin qofkuu yahay ama rag iyo dumar aada kala saari karin laakiin iftiinkii uu saa u yar dilaacay waagii bilowga horaa laga tukanayaa subaxda musdelifo la baryaayo baynamaa xilliyaha kale waaga xoogow la yar iftiinsan ilaa dadka intooda badan ay gartaan waagii inuu baryey walmubaalaqatu fiihi waa saas bacda taxaquqi laakiin waa shardi in la xaqiijiyo طuluucu اlfajri waagii inuu bariyey cinda alcaarifiin dadka yaqaanee aad u garanaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb jamiica can abi mucaawiya qaala yaxya ahbarana abu mucaawiya can acmash can cumaarata can cabdiraxmaan bni yaziidin can cabdilaahi bni mascuudin qaal <clears throat> ibn mascuud wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin rasuula allah rasuulka sal allahu alيh wasalam oo sallaa tukanay salaatan salaad ilaa limiiqaatiha wakhtigeedii buu tukan jiray waxaa marka limiiqaatiha almuctaad wakhtigii muctaadkaha ee caadiga ahay dadku ay wada garanayeen ilaa salaatayna laba salaadood mooyeene salaata almaqribi salaada maqrib iyo walcishaa cishaha marka bijamcin musdelife lagu tukanayo oo salaada maqrib iyo cishihii markii musdalife lagu tukanayo jamcaas waxaa la dhaha jamcu taakhiir maqribkii baa waqtigiisii la rabay dib loo dhigay ceshihii wakhtigiisii baa la tukaday marka maqrib wakhtigiisa lama tukanin wakhti cishaa la tukaday wa salla alfajra salaada subaxna wuxuu tukaday yowmaydin maalintaasi musdelifo waaga uu ugu barya xujayda qabla miiqaatiha wakhtiga caadigaha ah, wakhti aan ahayn oo markuu iftiinkii saa u bilowdayba taqliiskii iyo heemamoogii iyo mugdigii oo weli jira oo iftiinkii uun weli uunan saamaynin jihadii oo idil dadka badankoodna aynan garanayn wakhtiga berigiisa ilaa dadka yaqaana mooyeene xilligaasuu nabiga tukada calayh salaam macnaheeduna waxaa weeyaan wuxuu rabaa inuu nabiga ku degdego wuquuf mashcar alxaraam oo ilaahay uu yidhi wadkuru llaha cinda almashcari alxaraam meeshaasuu rabaa inuu istaago bacda salaati subx bay bilaaban kadibdeena deena uu u dhaqaajiyo intayna qoraxda soo bixin xagga iyo mina si uu jamratulcaqaba u tuurto nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasi iyo xajka oo maalintaasi maraaya toban bishii dilxija dilxijana ay tahay acmaasha xajka maalmaha ugu culus ayuu nabigu rabaa sala allahu alay wasalam inuu degdejiyo salaaddii subax uu ku tukaday musdelifa mashcaruulxaraam oo dikrigi ilaahay uu ku akhriyey oo ilaahay ku xusay lagu ducaystay mino oo la imaano jamratulcaqaba la tuurtay iyo howlihii faraha badnaa ee dhagax tuurkii kadib gawricii iyo timaxiirashadii iyo dhawaaflifaadihii intaasoo dhan baa subaxaas musdelifa nabiga sugaysa sala allah aleh wasalam qaala waxadaana cuثmaan bn abi shayba waisxaaq bn ibraahim jamiica can jariir bn cabdilxamiidin can acma sulaymaan bihada اlisnaad waqaala qabla waqtiha bikalas wakhtigeedii la yaqaanay ka hor buu tukaday bikhalasin xilli haymamow ah khalasku waa ikhtilaaط dilaami leyli bidawi nahaar mugdiga habeenka iyo iftiinka maalinta oo isku darmada xilligaasaa waxaa la dhahaa khalas haymamow wey baabu istixbaabi taqdiimi rafci dacafa dadka ducafadaa ah ee tabarta daran in la hormariyaa wanaagsan min annisaai haween iyo wahayrihinna kayrkood oo ducafo oo tabar daran min musdelifo inay ka sii kacaan oo ka sii socdaan habeennimadiiba ilaa mina minana ay si aadaan fii awaakhiri layaali habeennadaasi ama haweenka aakhirkiisa qabla zaxmati innaasi dadka codhiidhigiisa waaga markuu baryo sayna u bilaabanin ama qabla zaxmati innaas dadka codhiidhigiisa ka hor waistixbaabi almukfi inuu nagaadaa fiicanoo joogo lihayrihim dadka aan ducafada ahayn musdelifaha iska joogaanoo waaga oga baryo xataa yusalluu ilaa ay kaga tukadaan asubxa salaada subax bay musdelifa kaga tukadaan habeenkaa musdelifa in la baryo min waajibaati alxaji bay ka mid tahay xajka arkaanna waa leeyahay waajibaadna waa leeyahay sunan iyo mustaxabbaadna waa leeyahay in musdelifa la baryo habeenkaasi tobanka ay tahay bishu waajibaadka xajku ku jiraa qofkii ka tagana gowrac baa laga rabaa iyo dam inuu neef gowraca laga rabaa laakiin dadkaasi laba loo qaybini qaarna waa dad ducafa ah oo haddii waaga berigiisa intay sugaan hal mar dadkaa butaacaya ee dhagax tuurka u socda inay raacaan ay ku culus tahay oo cadhiligaa aan xamili karin tabartooda taagtooda iyo da'dooda iyo xanuunkooda waxay noqotaba dadka ayaga waxaa la rabaa inay habeennimada aakhirka nisfuleyl habeenka aakhirkiisa ay iska sii socdaan marka habeenka asaga ah bisha toban weeyaan bishaa tobanka markay dhacdaba way iska sii soconayaan minay tegayaan markuu waaga baryaba dhagax tuurkii bay bilaaban salaadda subax bay tukanayaan ilaa waxay ka sii qabsan karaan dawaaf alifaada dadkaa waa dadka ducafada ah inay markay tagaanba dhagaxa bilaabi karaan salaaddii oon bilanin waagii oon beryin iyo in ay sugayaan salaadda subax berigeeda iyo waaga berigeeda khilaaf culummadu ka taagan yihin khilaafkaana xadiidka umxadiidkan soo socda ee asma binta abibakar radi allaahu canha markay tagtaba dhagaxi intay tuuratay kadib salaada subax ay tukatay waxay tusaysaa in salaada subax ka hor la tuuran karo xadiid cabdulaahi ibnu cabaas oo nabigo sagootinaya ducafadii iyo dadka qaraabadiisaha nabiga ibnu cabaas uu ka mid ahaana waa kii nabigu suga intuu saa uga taabtay bowdada u kaadiya ilaa qoraxda inii soo baxdo xadiidkaasi iyo labada xadiid bay culammada isku hayaan xadiidka ibnu cabaas aan sheegnay ee in qoraxda soo bixiddeeda la sugaayo waa daciif xadiidkan um, gabadhan la yidhaha asma bintu abakara fi saxiixayn bay ku sugan tahay bukhaariiyo muslim saa darteed waxaa bannaan qofka markuu tago jamratulcaqaba waa tuuran karaa markaaba waa tuuranayaa ducafada xikmadii loogu talagalayna waxaa weye culayska iyo culiliga inay sii gudbaan hadday sugaan oo qorraxda soo bixiddeeda ay sugaan dadkiibaa ugu imaanaya marka ujeeddadii baa meesha ka baxday amaa dadkii kale ee ducafada aan ahayn ee iyagu waxaa la rabaa inay habeenkaa baryaan waaga uu ugu baryo musdelifa ilaahay ay ku xusaan mashcarulxaraam iyo mawaaqifta musdelifo dhanba waa mowqif kadib deena ay soo dhaqaaqaan qoraxda soo baxday bay dhagaxtuurka imaan karaan halkaasay acmaashooda kasii soconaysaa qaala waxadaana cabdullahi bnu maslama bnu qacnami qaal xadaana afrax yacni ibnu xumaydi can qaasim can caaisha radia allahu canha annaha qaalat waxay tihi ista'danat sawda sawda binti zamca zawjatu rasuuliillaah gabadhii xaaskii nabiga aheeda qiimaha badneed ayaa waxay idan weydiisatay rasuul allah nabiga calayh salaam leylata almusdelifa habeenkii musdelifa dadku ay baryaayeen tadfacu inay sii tagto ayadu qablahu nabiga hortiis yay nabiga fasax ka qaadatay qabla xadmati nnaasi zaxmada iyo cariiriga dadka intayna bilaabin waa beriga ayay tiri dadkan sii socdaee ducafada aan raaco wa kaanad waxay ahayd sawda imra'atan haweenay bay ahayd habidatan culus bay ahayd qof culus lafna leh ayay ahayd socod gaaban marka waxay tihi waa iska sii luudo yaquulu lqaasimu wuxuu yidhi wa habita ahaqiila midda culus baa la dhahaa qaala faadina lahaa nabigu waa u ogolaaday fakharajad way baxday qabla dafcihi nabiga intuuna soo tegin ka hor bay habeennimo iska sii socotay waxabasanaa annaga nabiga calayh salaam baana xabisay yacnaa ku nagaanay xataa asbaxnaa ilaa waaga noo baryey fadafacnaa waan soo dhaqaaqnay bacda waaberi bidafcii nabiga bixiddiisii uu soo kacay ayaa annagana soo raacnay markuu waaga baryo oo salaadda subax la tukaday oo qoraxda weli soo bixin ayaa laga soo dhaqaaqaya musdalifa dadka u dambeeya caaisha waxay leedahay wali an akuuna inaan ahaado istaadantu rasuula allah nabiga calayh salaam mid idan weydiisatay kamaa sida ay istaadanatu sawda sawda siday idan u weydiisatay anna inaan maalintaas habeenkaa aan idan weydiisto inaan iska sii socdo fa akuuna deenna aan ahaado adfacu mid baxday biidnii nabiga idankiisa musdalibo ka sii tagtay yaa axabbu ilayaan ka jeclaan lahaa min mafruuxin bihi wax kastoo lagu farxo wax kastoo lagu farxo habeenkaa inaan fasax nabiga ka qaato oo anna dadkaa loo ogoladay aan ku darmadaan ka jeclaan lahaa bay leedahay wax kastoo lagu farxo arrintaana waxay ka wadaa radi allahu canha <clears throat> markii dambe ee iyaduna da'day taabatay markaa hore dhallinyaray ahayd siddeed iyo toban sanay maraysay da'deeda markaas nabiga ay la socotay xajatalwadaac caaisha sida la og yahay siddeed iyo toban jir bay ahayd marka iyadu dadka ducafada kumayna jirin oo dhallinyaray ahayd laakiin waxay leedahay haddii idan aan weydiisan lahaa oo uu deenna igu ogolaan lahaa da' keliya ma ahee xataa dhallinyarada ibnu cabbaas yaan arki doonnaa oo loo ogolaaday qof kasta oo loo arkaayo inuu tabar yar yahay oo dhan baa loo oggol yahay inuu iska sii socdo habeenkaa marka waxay leedahay fasaxdaa weydiisan lahaa waa ficlanayd haddii la yidhaahdo maxaa arrinkaasi ku xumbaaray haddii sifadii iyo cilladii sawda oo ah culays iyo da ay qabato idankaas caamkaa bay haysataayoo qof kasta oo ama culus ama da'a ah ama xanuunsanoo cudurdaar loo dhan baa loo ogolaya habeenka inuu iska sii guuree maxay caaisha u calaacalaysaa markan dambey leedahay maxaa nabiga idan uga qadan waay idan caama bay haysataay waxay culamada kaga jawaabaan caaisha waxay diidan tahay wax nabiga uu ku ogaa calayhi salaam inay ka tagto xataa cudurdaarba ha yeelato nabiga wuxuu ku ogaa ayadoo dadka musdelifo ku haraaya ka mida ayadoo oo waaga kadib iyo salaadda subxa kadib baxday siduu nabiga ku ogaabay raba inay u waddo arrintaa ayada marka waa jeceyl ay u qabto nabiga ficilkiisii iyo dhaqankii uu ku ogaa sala allahu calayh waali wasalam waxay la mid tahay cabdullaahi binu camar binu caas oo calaacalaaya markii soonka iska yaree salaadda iska yaree sunnada ah qiraa'atulqur'aanka sidan ka soo fududee la yidhi ee uu diiday oo ku adkaystay inuu xoog u leeyahay markii dambe waa kii calacali jira oo dhihi jiray idankii nabiga calayh salaam ama fasaxii nabiga iyo ruksadii nabiga haddaan qaadan lahaa ayuu leeyahay waa markuu duqoobay wey waxaa la ogyahay qofka hadduu duqoobo cudurdaar uu yeesho ama mariid yahay wuxuu leeyahay rukaska caamkaah ee shareecada ee ilaahay subxaana wa tacaala fataquu llaha ma stadactum uu yidhi laa yukallifu llahu nafsa ilaa wusca uu yidhi qawaaciddii shareecada almashaqa tajlibu taysiir arrimahaasuba haystaayo idan wuu haystaa laakiin ficilkii nabiga uu ku ogaa calayh salaam inuu bedelo ka tagu diidan yahay qaala waxadaana isxaaq bin ibraahim wamxamed bn muana jamiican dhammaan macaniifta qafiy qaala ibn muana waxadaana cabdulwahaab xadaana ayuub can cabdiraxmaan bn alqaasim can qaasim bni muxamedin can caaisha radi allahu canha qaalat kaanat sawdatu waxay ahayd imra'atun dakhma haweenay xoog badan oo habiidatan tallaabo yar bay ahayd habida fastaadanad rasuula allah nabiga calayh salaam bay idan weydiisatay an tufiida inay iska sii socoto min jamcin habeenka musdelifa bileylin habeennimo inay sii socoto faadina laha nabigu waa u ogolaaday waxaa kaloo loo ogolaya dadkaas dadka wada qof xanuunsan dadka wada ama dadka maxramka eh haweenka maxramka u ah haweenkaa nabiga calayh salaam maxaarim baa la socotay ama dad mawhuuqiinoo lagu kalsoon yahay xurmada haweenka nabiga iyo ummahaatulmu'miniin bay ahaayeen walidaalika way xajin jireen xataa nabiga gadaashiisa cumar bay la xajiyeenoo cumaan bin cafaan buu u xilsaaray inuu wado marka iyaga maqaamkooda iyo muxuuha ah kalsoonidooda way ka xoog badan tahay dadka kale iyo haweenka kale faqaalat caaisha waxay tidhi falaytanii alla kuntu maaxaan u ahaan waaye istaadantu rasuul allah nabiga idan weydiisatay kama istaadanatu say idan u weydiisatay sawdatu wa kaanat caaisha waxay ahayd laa tufiid xataa markii dambe ay duqowday mayna tegi jirin musdalifa kamayna tegi jirin ilaa maca alimaam imaamka iyo qaa'idka xujayda hogaamin ee salaadda subax tujin ee bacda salaata subax musdalifa ka soo dhaqaaqi yay sugi jirtay waxadaana ibnu numayr qaal xadaana abi xadaana cabdulahi bnu cumar can cabdiraxmaan bn alqaasim can alqaasim can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi wadidtu waxaan jeclaaday anii kuntu inaan ahaado istaadantu rasuul allah midii nabiga idan weydiisatay sala allah aleh wasalam kama istaadaratu sawda sidii sawdaba idan iyo jaaniska uga faa'idaysatay fa usaliya subaxa subaxa aan iskaga tukado bimina mina aan kusii tukado intaan musdelifo ka tago fa armi ljamra jamrat alcaqabana aad tuurto qabla an yatiya annaasu dadka intuuna imaanin ka hor aan dhagax tuurkii kusii tuurto jamrat alcaqaba faqiila licaaisha waxaa lagu yidhi fakanat sawdatu sawdama waxay ahayd ista'danatu tii nabiga idan weydiisatay qaalad nacan bay tihi inahaa kaanat waxay ahayd imra'atan haqiilatan habiida <clears throat> taasoo kalena waa dadku waa iska tajaawusaan qof culus hebel waa gaaban yahay oon cayn loola jeedin iyo xumaan oo keliya ay tahay wasfi iyo tilmaan loola jeedo sabab اlictidaar ama sabab اlcudri wاlcila cilada sababteeda unbay ka wadaa waxay ahayd qof culus oo tallaabo gaaban fastaadanat rasuula اllahi sala اllah alay waslam bay fasax weydiisatay faadina laha waa u fasaxay وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna wakiixa وxadثnii زuhayr بن xrb xadثna cabdiرaحman kilahuma can sufyan can cabdiرaحman بن الqاsim bhada isناad naxوه qala xadثna mxamed بن abu bakr الmqdm xadثna yaحya wهو الqطاn yaحya بن سacيid can ibni junayd cabdilmaliki qaala xadaanii cabdullaahi mawla asmaa qaala wuxuu yidhi cabdulaahigaas asma bintu abubakar addoon ay xoraysatay buu ahaa xoraysay mawlaheedii qaalat lii asmaa asmaa waxay igu tidhi wahiya cinda daari lmusdalifa musdalifa daarteedii iyadoo ag joogto meelaha ay ka saaxanaysay musdalifa hal qaama alqamaru ayay tidhi dayixi ma dhacay dayaxaana waxaad habeenkaa meequ marayaa waa dayax tobnaada toban bay bishu maraysaa habeenka musdelifo la baryaayo toban buu dhaga iyo bisha dilxija ama carafa ay maraysaa dayixi ma dhacay qultu laa baan ku idhi fa sallad way tukatay saacatan xoogow bay salaadda iska tukatay witirki waa la tukan karaa uma qaalad waxay tidhi yaa bunay wiilkaygiiyow halqaaba alqamaru dayixi ma dhacay qultu nacam haa hadduu dhacay qaalad waxay tidhi irxalbi irar irar waan baxaynaaye waan sii guuraynaaye fartaxalnaa waan rarannay xataa ramat iljamra dhagixii bay tuuratay socodkii socotaybaa dhagax turbikii bilowday marka qofkaasi mustadcafka ama daciifka aheed sii socda habeenkaa dhagaxii wuu tuuran karaa waxaa usii bannaan inuu jamrat markuu tuurtana dawaafkii siyaada way u bannaan tahay laakiin wuxuu dib u dhigi oon la ogoleen inuu sameeyo dabxigii iyo gawracii lannahu gowraca wuxuu bilaabanayaa duxaa xilli barqi ah udxiyaa la yihahdaa barqin waa in la gowraco uma sallat fii manziliha gurigeedii bay ku tukatay meeshay mina ay ka deganeed ayay salaadii subax ku tukatay faqamarka waad aragtay salaadda subax ka hor bay dhagaxi tuuratay faqultu laha waxaan ku yidhi ay hantaa ey haadihi bay ka dhigan tahay ee midanay laqad qallasnaa waan soo guurray xilli habeenaan soo guurray waasee dadkii maxaan u khilaafnay qaalad waxay tihi kallaa guura ma aha ay bunaya wiilkaygiiyow ina nabiya sal slam yaa adina u oggolaaday liduucani haweenka duucanku waa jamcu daciina haweenka hawdajka saaran baa la dhihi jiray ee gaadiidka lagu wado laakiin hadda waxaa loo jeedaa haweenkii oo idil iyo wixii mustadcafiin iyo tabardarad iyo acdaar leh kuwa ducafadaa ah, ah oo dhan baa loo ogolaaday qaala waxadaanii cali bnu khashrm akhbarna ciisa bnu yuunus can ibni juraydin bihada isnaad wafii riwaayati qaalat laa maya bay tiri ay bunay ina nabiy allahi sal slam adina nabigaa u ogolaaday liducurihi haweenkii iisi iyo qaar ka mida sawda keliya ma ahayn hataa uma xabiiba nabiga calayh salaam u ogolaaday wixii dee caashiiyo aan ahayn xata xadaana muxamed bnu xaatim xadaana yaxya bnu saciidin xa xadaana cali bnu khashr akhbarana ciisa bnu yunis jamiican can ibni jurayjin qaala akhbarana caطaa ana bna shawaal ahbarahu wuxuu warramay anahu dakhala calaa ummi xabiibata ummu xabiibu u soo galay ummu xabiiba waa xaaskii nabiga ramla bint abi sufyaan baa la dhahaa faahbaratu waxay u warrantay ana nabiya sala allah alay wasalam inuu bacaa diray bihaa ummu xabiiba min jamcin musdelifa bileyl habeennimo dadkii sii socday bay iyadana ka mid ahayd qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana sufyaan bin uyaynat xaddaana camr bnu diinaar xaddaana camru naaqid qaal xaddaana sufyaan can camr ibnu diinaar can saalim bni shawaal can ummi xabiibata qaalat kunaa nafcaluhu waan samayn jiray tacajulka calaa cahdi nabiyi nabiga xilligiisa calayh salaam oo nuqallisu waan sii guuri jiray min jamcin musdelifa ilaa minaan u guuri jiray wa fii riwaayati naaqid nuqallisu min musdelifa musdelifa iyo jamcina waa isku mid jamcina waa la dhahaa musdelifana waa la dhahaa qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qutayma bnu saciid jamiican can xamaad qaala yaxya akhbarana xamaad bnu zayd can cabaydillahi bn abi yaziidin qaal samictu ibna cabaas yaquul bacanii rasuulu ullah nabigaa i diray sala allah alay wasalam buu ley ibnu cabaas fi haqal dadkii cuslaa ayuu i raaciyey nabiga sala allah aleh wasalam iyo mataacdii iyo alaabadii iyo dadkii wixii lasii horraysiinayey ayaa lay raaciyey buu leeyahay ibnu cabbaasna wuxuu ahaa dhallinyaro dhowr iyo toban jir markaas afariyo toban meelaha shan iyo toban markaasuu gaarayay min jamcin musdalifa bileyl habeennimaan ka sii soconnay dadka ducafadan raacay marka waa kii dhahayey nabiga calayh salaam baan u imaaday isaga oo mina ku tukanaayo waqad naasahatu lixtiraam qaangaar baan ku dhowaa waa kii lahaa qaala xadana abubakr bin abi shayb xadana sufyaan bnu cuyayna qaala xadana cubaydullah bin abi yaziid annahu samica ibna cabaas oo yaquulu leh buu maqlay ana aniga buu ibna cabaas yidhi miman qadama dadkuu hormariyey baan ka mid ahaa rasuulullahi nabiga calayh salaam fii dacafati ahlihi ehelkiisa dacafadooda iyo dadka tabarta yar ee horay usii socda la yidhi habeennimaba dadkaasaan ka mid ahaa shareecadeenna yusrigeeda iyo raxmadda ilaahay noo naxariistay bay ka mid tahay inaan qofka wax culaysa howr tabar u haynin aan lagu kalifaynin qaala waxaddaana abubakar laakiin dadka kale waajib weeye inay ku nagaadaan hada huwa alqowl qowlka asaga waa jira aqwaal kaloo leh nisfa alleyl ba haddii la gaaro dadko dhan way tegi karaan iyadana waa jirtaa qaar baa le maya ee haddaad maqrib iyo cisho aad tukato jamcu taakhiirkii aad tukato ilahay halkaa ku bariido wadkurullaha cinda almashcar alxaraam waad soo gashay haddii intaad aad la imaatayna waa ka sii socon kartaa waa khilaaf masalada fuqahada waa isku hayaan laakiin maadaama nabiga calayh salaam intii ducafadaha bisa u ogolaaday ducafadana waxa loogu ogolaaday ay tahay cudurdaar oo ruksa darteed ay u sameeyeen ruksada waxaa ka soo horjeeda caiima casiimaduna wujuub weeyaan oo asalkaas sidaa ah qaala xadadna abubakr bin abi shayba xadadna sufyaan bnu cuyayna xadaana camr can caطa can ibni cabaasin qaal kuntu waxaan ka mid ahaa fii man qadama rasuulu اllah dadkuu nabiga calayh salaam hormariyey fii dacafati ahlihi xadaana cabd bni xumaydin abarana maxamed bn bakrin abarana ibnu jurayj qal abarana caطa an ibni cabaasin qaala bacaa bi rasuulu lahi baa i diray sal l slam bisxr xilliga suxuurta ee akhruleelka min jamcin musdelifuu iga diray fii iqali nabiyi illaahi nabiga ilaahay culayskii dadkii ama tabarta daraa ama alaabadiisii cusleed wixii maakaas yaa laysii raaciyey qultu waxaan balaqaka qultu waxaan idhi buu leeyahay ninka laihahdo ibnu jurayj baa cadda wuxuu ku leeyahy abalaaqaka maku soo gaaray anna bna cabbaas qaala inuu yidhi bacaa bii nabiga waa i diray bileylin habeen tawiil habeen dheer oo wakhtigii wax ka dhiman yahay yuu i diray miyuu yidhi qaala laa maya warkaa maqal ila kadalika sidaa bisaxar xilligaa suxuurtaan baxnay buu leeyahay qultu lahu waxaan ku yidhi faqaala ibnu cabbaasna wuxuu yidhi ramayna aljamra dhagaxii baan tuurannay jamratulcaqaba qabla alfajri waaga oon beryin waina salla alfajra salaadiis waxagee ku tukaday qaala laa maya ila kadalika intaan baan ka maqlay intaas waxaan ahayn oon maqlay ma jiro masaaisha kale oo jamrada wuxuu tuurtay qabla alfajr iyo salaada subax tukashadiisii iyo ma hayo qala wxadana abu daahir wxarmana bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarani yunus can ibn shahaab ana saali bn cabdilaahi akhbarah ana cabdalahi bn cumara kaana wuxuu ahaa cabdulahi bn cumar yuqadimu kii horay u sii horraysiiya oo inay sii socdaan ogolaada dacafata ehelkiisa kuwooda tabarta daran fayaqifuun waxay istaagi jireen cinda almashcari alxaraam bilmusdalif bileyl habeennimoy musdelifo intay istaagaan oo mashcaru xaraam ilaahay ku baryaan oo cibaadaystaan ayay dhaqaaqayaan fayadkuruuna allah ilahay bay xusayaan maa badaa allahum wixii dikriga u daahira oo ilahay u qoro oo u sahlanaada ama maa shaa'u ayay la imaanayaan uma yadfacuuna way tagayaan qabla an yaqifa alimaam imaamkii intuuna salaada subax kadib mashcaru xaraam istaagin yay ka sii dhaqaaqi wa qabla an yadfaca imaamkii intuunan uuna ka soo dhaqaaqin musdelifay habeennimo sii soconayaan fa minhum waxaa ka mida ah man yaqdamu mina af dadkii dhaqaaqay ee aakhiru leylka sii tegey dadka qaar waxay gaadheen mina lisalaati alfajri salaadda subax bay gaadheen wa minhum man yaqdimu bacda dalika dadka qaarna kadib bay gaadhayaan faidaa qadimuu ramu ljamra markay tagaan dhagax tuurkii bay bilaabi marka fiiri jamrat alcaqaba tuuriddeeda waxaa kaa xigta wusuulka kolba haddaabad gaadho dhagaxii baa sii tuuran karta wa kaana ibnu cumar wuxuu yaquulu kii yidhaahda arkhasa fii ulaa'ika dadkaa ducafadaa waxaa u ogolaaday u ruqseeyey rasuulullaahi sala allahu alayh waali wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay man ramaa jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba habeenkii tobnaad musdelife laga teg subaxdii baa laga tegay waagi baa bariyayoo waxaa la marayaa maalintii ciiddaheeda tobanka ee bishu ahayd maxaa la samayn baabu ramyu jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba dhagaxa la yidhahdaa la tuuri min batni lwaadi waadiga gudihiisa laga tuuri wa takuunu makatu maka waxay noqon can yasaarihi yasaari qofka wax tuuraaya bidixdiisa wayukabiru allahu akbar buu dhihi maca kulli xasaatin quruurax kasta uu tuuraayana allahu akbar buu leeyahay marka waxaa weeye jamratulcaqaba shaqada u horraysa marka mina la tago jamratulcaqaba iskaleh walidaalika waxay dhahaan ramyu jamratulcaqaba taxiyatu mina taxiyatu mina mina salaamteedu waa dhagaxa jamratulcaqaba oo la tuurto wey wax kale lama bilaabayo marka waxaa kayfiyadan hadda uu soo wado waxaa weeyaan in maka bidix ay kaa qabato minana ay midig kaa qabato ila jamrat alcaqaba waa darafta xagga maka xigta ee mina gafuurkeeday ku taallaa haddii marka ay maka bidix kaa qabato macnaheedu waxaa weeye in mina ay midig kaa qabanayso halkaasaa marka tog baa ku oli jiray oo buurtan jabratulcaqaba la yidhaahde buur weyn caqaba iyo karin yar oo buurta weyn ka soo go'day oo hadda la xaaqay halkaasay ku ooli jirtay ayib qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala waxay dhihn xaddaana abu mucaawiya moxamed can alamash can ibraahiim ibraahim nakhci can cabdiraxmaan bn yaziidin qaala wuxuu yidhi ramaa cabdulaahi bn mascuud cabdulahi bn mascuud baa wuxuu tuuray jamrat alcaqaba ayuu tuurtay min badni waadi togi meesha ku oli jiray dhexdiisa intuu saa u dhex istaagay buu dhagaxiideena ka tuurtay isagoo togi ku dhex jira bisabci xasayaad toddoba quruuraxoo yaryar ah ayuu ku tuuraayey yukabiru allahu akbar buu dhahayay maca kulli xasaab dhagax walbaba allahu akbar allahu akbar baa laleeyahay marka waxaa loogu talagalay waa iqaamatu dikri illaah dikrigii ilaahay in ilaahay la xuso oo hadyigii nabiga iyo wixii la sharciyeeyo la ogolaaday ilaahay lagu xuso ayaa dhagax tuurkaasi loo tagaayaaye shaydaan meeshaa fadhiyoo la turaya ma jirto sida in badanoo juhaasha ka mida ah ay u maleeyaan ayagoo cadhaysan oo u malaynaya shaydaan inay turayaan ayay meesha tagaan shaydaan meeshaa lama turaayo ee waxaa weeyaan liiqaamati dikriillaah dikrigii digrigii ilaahay baa la xusaya ka takbiir takbiirta allah akbar la leeyahay baa ka mida qaala faqiila lahu waxaa lagu yidhi inna unaasan dad cabdillahi bn mascuud ayaa waxaa lagu yidhi inna unaasan dad baa yarmuunahaa jamrat alcaqaba tuurta min fawqihaa adiga waadigii iyo togii baad dhex gashaye dad baa intay gebiga togga istaagaan yay kor ka tuurtaane faqaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi haadaa meeshan waladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha hayruhu asagaa mooyaane alla kale uusan jirin baan ku dhaartaye meeshan maqaamu ladii nabigii meeshiisi weeye unsilad calayh lagu soo dejiyey suurat lbaqara suurat lbaqara nabi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi salaam nabi maxamed baan ooga dayanayaa oo halkan taagnaa oo halkan ka tuurtay buu leeyahy <clears throat> waxaddaana min jaabir xaari atamiimi qaala akhbarana ibnu mishir caliy can axmed sulaymaan qaala samictu alxajaaj ibnu yuusuf ayaan maqlay ninkii aqafiga ahaa ee muubirka ahaa nin aad u gacan kulul dhiigyo cabamanaxa ah oo saxaabiya taabiciinba mariyey ayuu ahaa wasiirka gaashaanigu reer bani umaya u ahaa cabdilmalik ibnu marwaan marka ninkaa isaga oo aad looga cabsan jiray la nacsanaa ninkaasaa wuxuu yidhi waxaan maqlay buu leehay acmash isagoo leh wa huwa cala almimbar mimbarka isagoo taaganoo khudbaynaya isagaasa haddana khudbadaad mimbar ka akhrin oo dadka tujin ninkii markaasba amiirho ah, meesha haysta kaasaa wax walbaba amiir u ah oo xukunka iyo maamulka adduunyada keliya ma ahee salaadaha iyo khudbooyinka iyo waxsheegaba isagan baa iska leh wax kastaba ha ahaado marka mimbarka isagoo saaranoo oo leh baan maqlay allifu lqur'aan qur-aanka waxaad u alliftaan kamaa allafahu jibriilu jibriil suu allifay yaani wuxuu leehay tartiibkii jibriil uu ku keenay ee ilaahay xaggiisa intuu oga soo qaaday uu nebi maxamed qalbigiisa ugu waxyooday sidaa u tartiibiya ayuu leeyahay haddii ta'liifka qur-aanka laga hadlaayo min xayu alaayaat xagga aayadaha sardiga aayadaha iyo tartiibkooda iyo siday suurad walba aayadaheeda u tartiibsan tahay tawqiifi weeye waana ijmaac khilaaf kama taagna sidaasay aayadda koobaad ta labaad suurad walbaba u tahay sidaasuu nabiga calayh salaam jibriil ugu keenay muratab weeyaan marka saasuu u tartiibsan yahay aayad walba markay soo degto meeshii la dhigayo nabiga calayh salaam baa caddayn jiray waa tawqiifi waaye laakiin xagga suwarka in suuraduhu ay isku xixigaan sidan hadda aan musxafka innaga ugu haysanno sidaa inuu ku imaaday oo tawqiifi ay tahay oo waajib ay tahay taasaa khilaaf culimmadu ay ka taagan oo isku khilaafsan yihiin maddaa marka oolama jeedo xajaaj walidaalika waad arki doontaa baqara markuu yidhi suuratu nisadu ku xijisiiyey halkaa marka taaliifkaas oo lama jeedo min xagga suwarka iyo suuradaha ee xagga aayadaha waaye marka waxaa weye alifu lqur'aana kama alafahu jibriil asuuratu <clears throat> alatii yudkaru fiiha albaqarana dhaha suuraddii baqara lagu sheegay iyo wasuuratu suuraddii allatii yudkaru fiiha nisa nise suuraddii lagu sheegay wasuuratu latii suuradda yudkaru lagu sheegay fiiha aalu cimraan sidaana dhaha xagga markaa suuradaha magacaabaysaan suurat baqara iyo suuradu iyo hadhihine suuraddii baqara lagu dhex sheegay suuraddii nise lagu sheegay suuraddii aali cimraan lagu sheegay suuraddii maa'ide lagu sheegay saa dhaha magacii haoga dhigina suuradda in baqara la yidhaahdo buu diidan yahay warkaasuu marka la soo istaagay ciilka loo qabanfiiray marka qaala wuxuu fallaqiitu ibraahim ibraahim baan la kulmay fa akhbartuu waxaan u sheegay biqowlihi xajaaj baa maanta waxaa ku khudbeeyey fasaba waa caayey xajaaj wuu yidhiba marka maxaa yeelay sababta loo cayn waxa weeye wuxuu isku darsaday asaga oo ah qof makruuh ah oo la nacaayo oo loo cadhaysan yahay oo dhibaato badan dadka u geysto ciil loo qabo iyo haddana asagoo mukhaalafo la yimid oo waxaan jirin dadka u khudbeynaya oo le suuratulbaqara ha dhihina suuratulbaqarana waa la yidhi markuu nabiga alai slam lahay iqra'u zahraaweyn albaqara wa aali cimraan albaqara wa aali cimraan nabiga calayh salaam baa yidhi sala allah aleh wasalam man qara'a suurata albaqara fii beyti lam yadkhul fihi shaydaan ninkii suurat albaqara akhriya in badan baa xadiis ku soo aroortay yowmalqiyaama waxaa imaanaya qur'aankii oo suurat albaqara iyo alicimraan ay hogaaminayaan marka magacan in la sheego sidaana lagu sheego waa nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka ahaatay warka uu sheegaayo marka mukhaalafada sharciga uu khilaafay sunnadii iyo asagoo xajaaj ah oo isku hadhadlaaya fasabahu markaasuu caayay wa qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdiraxmaan binu yaziid baa wuxuu noo warramay annahu kaana maca cabdilaahi bn mascuud inuu ahaan jiray faataa jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba buu yimid cabdulaahi fastabdana alwaadi waadigii iyo togii meesha ku yaalay buu dhexda u istaagay badniga iyo caloosha halka dhexda u istaagay fasacrawahaa markaasuu jamratulcaqabana isku gudbay yani sacrada waxaa loo wadaa geesgees kuma aheene wuu qaabilayoo saas ugu jeedsaday cardi iyo ballac faramahaa waa tuurtay min baطni اlwaadi toga dhexdiisa bisabci xasayaati toddoba quruurax yukabiru uu allahu akbar leeyahay maca kulli xashaad quruurax kasta markuu tuuraayo qaala faqultu waxaan ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow waa cabdillahi bin mascuud ina annaasa yarmuunahaa dadku way tuurtaan jamrat alcaqaba min fawqihaa korka toga korkiisay ka tuurtaan adna togi baad dhex gashay faqaala wuxuu yidhi haadaas meeshan wاladii laa ilaaha hayru waan ku dhaartay maqaamu ladii kii meeshiisii weeye unzila calayhi suuraة اlbaqara suuraة اlbaqara lagu soo dejiyey xajkaa la joogaa suurat lbaqara iyo xajkana munaasaba ka dhexaysa aayadaha lagu faahfaahiyey xajka suurat lbaqara ugu badan waxadaanii yacquub dawraqi قال xdثna بن أbي زائد xا وxadثna بن أbي cمر xadثna سفyان kilahma عن الأعمش qال سمعت الحجاج يقول lا تقulوu sورة البقرة hadhihina واkhتص الxadيiث بمثل xadيiث بن مسلم lagama yeelin ba lyidhi وxadثna أبوبكر بن أبي شhيبة xadثna غندر عن شبحة وxadثna محمد بن مثنى والبشار قال xadثna محمد بن جعفر xadثna شعبة عن xكم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد أنه xaja mعa cabداللahi قاal فرma الجمرة jamradii buu tuurtay caqaba wey maalintaasi tobanka ay bishu tahay keliya waxaa la tuuri jamرaة الcaqبة laakiin kow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexi tobnaadka saddexda ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waxaa ku soo biiraya laba kale jamratu dunya ama suqra iyo wustaa labadaasa ku soo biiri oo xaggooda laga soo bilaabi toddoba dhagax baa lagu tuuraya maalin walbaba mid walba toddobaatan dhagaxoo yaryara ayaa diyaarsanaysaa ama mar walbaba aad tuuri saddexdaa beri iyo lagu daray maalinta ciidda afartaa beri toddobaatan dhagax baad tuuri doonta wa jacala albayta kacbadii wuxuu yeelay can yasaari bix wa mina minana can yamiini midig wuxuu qaabilay jamrat lcaqaba wa qaala hada maqaamu ladii nabigii meeshiisii unzilad calayhi suurat lbaqara lagu soo dejiyey weeye meeshan waxaddaana cubaydullahi binu mucaadin qala xaddaana abi xadana shucb bihada isnaad hayr annahu qaala falama ataa jamrat alcaqaba markuu yimid ayuu yidhi waxaddaana abubakr bin abi shayba qala xaddaana abulmuxaya xaw xaddaana yaxya bnu yaxya walafdullah qala akhbarana yaxya bnu yacla abulmuxaya can salamata bnu kuhayl can cabdiraxmaan binu yasiidin qaala qiila licabdillahi waxaa lagu yidhi ibn mascuud ina naasan dad yarmuuna tuurta aljabrata jabrat lcaqaba min fowqi alcaqaba caqabada iyo kalintan kusoo daacda kusoo daacda jamrada korkeeday ka tuurtaan qaala faramaaha cabdullaahi wuxuu ka tuurta isagu min baطni waadi waadiga gudihiisa uma qaala wuxuu yidhi min haahunaa halkan yaa waladii laa ilaaha hayruhu baan ku dhaartay ramaha uu ka tuurtay aladii rasuulkii unzilad calayhi suurat اlbaqara lagu soo dejiyey baabu istixbaabi jamratulcaqaba tiirkaas isagaa ah, hadda tiir waa iska tiirar wey hadda waaweynoo la dhisayoo aad loo habeeyey weeyaan mar walbana kor iyo loo sii dhisayo korba loo sii dhiso dabaqyo iyo guryo dhadheerba dabaqyaha ah hadda lagu dhisay tashiil iyo taysiil markay dadka isku bateen oo muslimiintii oo dhan haddee fursad badan baa yaa sidii adduunka hore ka duwan baa la helay tashiilaad marka xajkii aad bay muslimiinta ugu ilbaxeen quluubtoodana ugu jirtaa waxa ay tamaninayaan qof kasta oo muslima mar walba qalbiga ku hayana beytka ilaahay aad tegtid weeyaan qof kasta oo muslima xataa kii tagay ee ka dhaqaaqay isagoo ka dhex maka dib ugu soo jileecayaa wuxuu leeya kugu soo celiya mar ilahay ugu soo celi ayuu ku ducaysanaya marka dadkii hadday bateen saddexdii jamre ee dhulka ku yaalay tuurashadooda zaxmaa ka dhalatay dhimasho badanna way ka timid culimmadii baa marka fataawadoodii iyo ijtihaadaadkoodii baa loo bandhigay markaase waxay ijtihaadeen wixii qaraarka ah iyo wixii kor ah wax wixii koreeya wuxuu taabic u yahay qaraarka oo dhulka ah ayuu taabic u yahay dhagaxa marka haddii lasii dhiso oo minaaro dheer laga dhigo salkaasuu dhulka ku hayo unbuu raacsan yahay marka kor ha loo dheereeyo dabaqyo korena ha lasii sameeyo iyo jaranjarooyin iyo wiishash markaa korka kore yaa lagaga soo halgaadiya oo dhagaxiina kor baa loo sii lisaya marka arrintaa waxaa weeyaan waa ijtihaad culammadu ay ijtihaadeen qawaacid bayna qaateen iyo adilla sharciya oo man malakal qaraar malaka alhawaa yacnii idinkaa dhulka iyo dhulka hadda aad deggantahay booskaada inta ka korraysana adaa iskale walidaalika dabaq ninna intuu soo ordo ma dhihi karo dhulka adiga leedahay gurigaada korkiisaan guri kor saaran ma dhihi karo ha hawadan inta kaa korraysa adaa iskale adaa hadhow wax kursi dhisan kara ama adaa maaragtay isticmaalaya dabcan ayib baabun muxuu yidhi istixbaabu ramyi jamrat alcaqaba yowma naxri raakiba qofka asagoo wax saaran inuu tuurtaa fiican wa bayaani qowlihi sala allah alay wasalam hadalkii nabigana waa la caddaynaya uu yidhi lita'khuduu manaasikakum waxaan u samaynayaa waxaan aan samaynaayo inaad acmaasha xajka iga qaadataan hal buu nabiga fuulay calayhi salaam wasaaraa hashiisa way arkayeen saxaabada dhagax tuurka dawaafka kacbada marka laakiin hadda jamaraadka in wax la fuulo qof hadda camoodahoo wax lagu garaangarinayo carabe iyo wax lagu garaangarinaya mooyeene qof inuu ama gaari la soo galo ama gaadiidii rati la soo galo waa casiir hadda way culus tahay ayb laakiin haddii ay fursad la helo siduu nabiga sameeyey alayh salaam sidaas weeyaan xadaana isxaaq bn ibraahim aliy bn khashram jamiica can ciisa bn yunas qaal ibn khashram akhbarana ciisa can ibni jurayjin qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabir bn cabdilahi buu maqlo yaquulu leh ra'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay yarmii calaa raaxilati hashiisa isagoo saaran buu jamratu tuurtay yowma naxri maalintii ciiddeed wayaquulu wuxuu nabigu dhahaya litaahuduu waxaan saa u yeelay inaad iga qaadataan manaasikakum acmaasha xajkooda fiirsataan fa innii laa adri ma ogi lacallii waxaa dhici karta laa axuju inaanan soo xajinin bacda xajati haadihi xajkaygan ka dambe inaanan soo xajinin baa dhici karta bu sidii uu nabigu yidhi bayaa dhacday siddeetan beri kadib nabiga ilaahay baa oofsaday calayhi salaatu wasalaam laannu dilxijo wey marka xajinaya hadalka maxaa kale ku xiga safar rabiiculawal waa kay dhintay nabiga sala allah alay slam mawliid waa kay dhintay marka wasi waxyaalo badan oo la garan karo nabiga inuu dardaarmayo la garan karo nabiga calayh salaam inuu ugu dambaysti maraayo ayuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam saa darteed nabigoo nool baa lagu magacaabay xajkii xajat lwadaac xajkiisa gootiska waa la wada fahmay waxadaanii salama binu shabiib qaala xadaana xasan binu acyan qaala xadaana macqil can zayd bin abi unaysa can yaxya bni xusayn can jadadkii um lxusayn qaala wuxuu yidhi samictuhaa taquul ayadoo le um lxusayn xajajtu maca rasuuli illaah rasuulka maciisaan xajiyey calayhi salaam xajat alwadaac fara'aytu waxaan arkay xiina ramaa markuu tuuraayey jamrat alcaqaba wansarafa waa ka soo gadoomay dhagax tuurkii wa huwa calaa raaxilati asoo hashiisa saaran wa macahu bilaalun bilaal baa la socday wa usaama binu zayd axaduhumaa labadaas saxaabiga qiimaha badan midkood yaquudu bihi nabigu ku hagaayey oo hogaaminaya raaxilatahu hashii nabiga cala salaam buu hogaaminaya oo uu keenaheedii iyo xariggeedii buu hayaa walaakharu saxaabiga kalena raaficun thawba maradiisiibuu kor u qaaday calaa ra'si rasuuliillah nabiga madaxiisa korkiisa yuu maro dallaallim ah min ashamsi qoraxda ayuu oga kor yeelay oo oga qarinaayey nabiga calayhi salaam saxaabadiisa qiimaynta ay qiimayn jireen iyo maxabada iyo jeceylka ay u qabeen ayaad garanaysaa khidmada ay u khidmaynayeen iyo siday u jecel yihiin khidmadaasi nin nasiib la unbaa hela in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu khaadim u noqdo aad iyo aad bay maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam oga muuqatay saxaabada nabiga calayh salaam afcaashooda iyo aqwaashooda iyo dhaqangelinta awaamirta nabiga sala allahu alayh waali wasalam bale waxaa cumrat alxudaybiya waxay la ashqaraareen oo la yaabeen kufaaru quraysh oo munduubkoodii uu la yaabay markuu dib u noqdayna ka sheekeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu la hadlaayey candhuuftu uu nabiga tufo oo khaakhaduu saa u tufo gacan nin saxaabiya ku dhacaysaa dhulka looma ogolo andhuufta nabiga alai salaam nin baa gacanta u dhiganaya nasiib leh markaasuu ismarinaya ninka asaga markaasuu wuxuu yidhi markuu tegay oo quraysh u tegay manduubkii iyo ninkii ay soo dirsadeen wallaahi baan ku dhaartay ee boqorkii faris ee reer faris kisra iyo kii reer ruum oo qaysara iyo kii xabashi oo najaashiah intaba wafdi baan ugu tegayoo ma arkin buu yidhi nin madaxa oo atbaacdiisiiyo dadka raacsan ay xurmeeyaan sida muxamed atbaacdiisa ay u xurmaynayaan buu yidhi waa la yaabay marka canuufta nabiga calayh salaam waa mubaarak jirkiisoo dhanna waa barakaysan yahay calayhi salaatu wasalaam waa la barakaysta waan arki doonaa timihiisii qaalad waxay tihi faqaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi qowlan kaiiran hadal badan oo khudbo iyo wacdi iyo xajka acmaashiisa oo saxaabada ooga sheekeeya iyo fataawo uu ka jawaaba as'ilada la weydiiyuu nabiga calayh salaam maalintaa ku hadlay uma samictuu yaquulu waxaan maqlay isagoo leh hadalladiisa aan ka qabsaday in umira calaykum cabdun mujadac waa dardaarankii bay ka mid tahay hadduu nabiga dhinta calayh salaam inay ummaddu fawdo noqonin xukun laisku qaqabsanin oon khilaaf iyo burbur una dhicin in umira calaykum haddii amiir iyo madaxanin iga dhigo cabdun addoon mujadacun sango go'an sanki iyo faraha go'an xataa addoon mushawah ah xataa haddii uu madax iniin noqdo xasibtuha qaarad inay tiri aswadu madow yaquudukum bikitaabiillaah kitaabkii ilaahay dhaqangelintiisa inugu hogaaminaya tacaala korhaya alleh fasmacuu maqla lahu asaga wa adiicuu yeela ha iskhilaafina walow addoonba aan reer qureysheedba ele xukunka iyo wilaayaadka iyo mas-uuliyaadka iska lahaa oo uu nabiga calayh salaam yidhi ina hada alamru liquraysh maa aqaamuu lakum inta diinta iyo shareecada aynu u dabaqayaan laakiin haddii uu meesha soo galo addoon cabdimujadac xoog buu ku qabsaday wax dhaamaba la waayey nacam in la adeecoo la maqlo si khilaaf iyo burbur uuna u dhicin mujtamaca sidiisuba horumarkiisa waxaa sal u ah muwaafaqada iyo midnimada iyo inay hoggaan ay leeyihiin ay ka dambeeyaan markaasay umuurahooda uu kala soconayaa oo amnigooda ay yeelanayaan oo noloshooda beeshiro ay kala socon oo waxbarashadooda ay kala socon markay taxta dillin waaxidin hal hoosa ay ku wada jiraan oyna fawdo jirin oo awaamir isku dhacaysa iyo nin walbaba anaa madax yeelaan mas-uula aanaan laisku haysanin markaas ummaddu ay soconaysaa dowlad jaa'ira ah oo daalimo ah ayaana dhaanta dowlad la'aan fawda ah hadalladaas ee culummada qaarkood laga soo naqliya ka ibnu taymiya raximahullah ayib maqla oo aeeca buu nabigu sala allah aleh wasalam yidhi waxadatanii axmed binu xambal ashaybaani qaala xadaanaa moxamed bnu salamata can abi cabdiraxiim can zayd bin abi unaysata can yaxya bn xusayn can ummi xusayn jaddatihi ayadiis qaalad waxay tihi xajajtu maca rasuuli ilah nabigaa la xajiyey xajat اlwadaac fara'aytu waxaan arkay usaama wa bilaal labadaa saxaabi wa axadumaa midkood aakhidun uu haya bikhidaami naaqati nabiy nabiga calayh salaam hashiisii hoggaankeedii iyo keenaheedii walaakharo midka kalena raaficun thawbahu maradiisa uu kor u qaaraya yasturuhu asturaya min alxarri kuleelka nabiga xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa uu dhagax tuurkii jamrat alcaqaba ka tuurtay qaala muslim baa wuxuu yidhi waa musanifka kitaabka leh wasmu abi cabdiraxiim khaalid bin abi yaziid baa la dhahaa wa huwa khaalu maxamed binu salama maxamed binu salama abtigii weeyaan hawaa canhu waxa wax ka wariya wakiicun wa xajaaj lawar baabu istixbaabu kownu xasal jimaar dhagax tuurka qururaxa lagu tuuraayo waa inuu noqdaa biqadri xasal khadf dhagaxa wax lagu fariino ee farta intisaa loogu qabto ama qori lagu qabto saa wax oo kale kaasoo kale waa inuu noqdaa waxa lagu tuuraayo dhagaxa si hadduu qof ku dhaco waxba una u yeelin waxba u yeelin qof sii jeeda haddaad madaxa kaga dhufato ilaan dhagaxi baa la tuuro dad baa waxay ka soo bilaabayaan dhagax tuurka dhagaxii markay arkaan jamradii kusii bilaabayaan wixii la gaariba meeshiiba meeshiiba ayagoon gaarin dhabarkaada waxaa ku dhacaya dhagaxyo ku soo marka arrintaasna fudeedkaas lama rabo nooc cabsiana waa ku jirtaa waa in la soo dhowaado oo lagu hubsado xawbka iyo darka dar baa meesha ku yaalla dhagax walba darbaa lagu qooqdabay haddaad darkaa la hesho oo dhagaxii meesha qalow ku dhaho walow jamradiiyaada ku dhufanine saxa oo ku ansaxday in la hubsadaa fiican dadka yaqaano ee xeelada garanaya dhagax tuurkana waxay sameeyaan markii ay soo socdaan oo dhagaxii uu ku soo baxo saa ugu soo baxo toos oogama aadaane dhinac bay ka maraan dadkay dhinac ka maraayaan halkaas markaad istaagto dhinaca ka soo wareegto wixii oo iska cidlaad tegaysaa darkii gacanta saari markaas si qabow oo sahlan yaad u tuuranaysaa ayib ilan waxaa weya khibraa laga helaayo iyo muxuu ahaa tijaabo badan ayay dadku helaan waxadaanii moxamed bnu xaatim wacabdu bnu xumaydin qaala ibnu xaatim xadaana moxamed ibn bakrin abarana ibn jurayjin abarana abu zubayr maxamed bn muslim anahu samica jaabir bn cabdilah yaquul ra'ytu nabiya nabiga alah salaam baan arkay ramal jamra tuurtay bimidli xasal kadaf dhagaxa yaree faniinka wax lagu faniinoo kale intaa wax dhan buu ahaa baabu bayaan waqti istixbaabi ramyi jamrat lcaqaba ama ramyiga guud ahaan maalinta hore iyo saddexda maalmood xilligee wanaagsan waxadaana abubakr bn abi shayba xadaana abu khaalid axmar sulaymaan wabnu idriisin maxamed بن idriis alawdi can ibni jurayjin can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bn cabdilahi qaal ramaha rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu tuuray aljamra jamradana jamratulcaqaba la yidhaahde yooma naxri maalinta ciidda ee tobanka ah duxan barqin buu tuurtay maxaa yeelay salaadii subax wuxuu ku tukanay musdelifa intaa waa soo socday barqin qoraxda soo baxday buu nabigu jamratulcaqaba soo gaaray waa tuurtay wa amaa maalintaa kadib oo waa maalinta kow iyo toban iyo labaiyo toban saddexiyo toban ayaamu tashriiq la dhehee saddexdaas maalmood oo saddexdaa dhagax la wada tuuri fa idaa zaalat ishamsu markay qoraxda zuusho duhur la gaaro ayaa la tuuranaya lagama hormarin karo qoraxdu waa inay zuusho duhur la gaaro ilaa habeenkaasoo dhan waa sii tuuranwaa tuuran kartaa xilligaad rabto laakiin waa inay zawaal la gaaro bilowa qoraxda waa inay duhur la gaaro waxadaanaahu cali bnu khashr abarana ciisa abarana ibnu jurayj abarani abi zubayr inahu samca jaabir bn cabdillah yaquul kaana nabi sal bimil baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan waxaa la caddaynaya anna xasaljimaari sabcun dhagax tuurka waxaa dhagaxa lagu tuuranaya waa toddobo toddobadaas marka waa inay yihiin mutawaali xidhiira oo hal mar aadan israacinin qofka hadduu toddobadiiba hal mar israaciya laga aqbali maayo liannahu camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd waa lagu celinaya mid walbaba in la tuuro keligiis baa la rabaa sunnaduna waa inaad allah akbar raaciso waxaddaanii salama binu shabiib qaala xaddaana alxasan binu acyan qaala xaddaana macqil qaar baa waxay ku dhihi xujayda maalmaha saddexda dhagax la tuuranayaba kow iyo labaatankii uu watayba jamratulcaqabu ku tuuri markii tii labaad la gaara wuxuu dhihi dadkoo tuurana arko ani maxaan tuurtaa awa dhagaxyahaadi tii baan iskaga sii wada tuuray buu leeyahay tii hore yaan ku sii daayey jamrat dunya ayaan ku tuuray ama suqra waxadaanii salama bnu shabiibin qaala xadana xasan bn naci xadana macqil bnu cubaydillahi aljazari can abi zubayr can jaabir qaal qaala rasuulu lahi sala la alay sl nabiga wuxuu yidhi alistijmaaru istijmaarku waxaa weeye alistinjaau bilaxjaar inaad markaad xaajo gudato aad wax angegan oo qaalic aho wixii meesha ka soo baxay fujin kara daahir ah muxtaram aan ahayn intaasay culimmadu u shardiyaane waa inaad meeshii saxarada iyo kaadida aad iskaga tirto marka maxaa la rabaa tiro isdheer saddex waa inay yihiin ugu yaraan <clears throat> hadday xaashi tahay iyo hadday dhagax tahay iyo hadduu geed yahayba saddex waa inuu yahay ugu yaraan alistijmaaru tawun weeyaan waa witr witr witrun baa loo wadaa wa ramyu ljimaar dhagax tuurkuna tawun waa witr isaguna toddoba dhagax weeye wasacyu bayna safa walmarwa safiya marwa dhexdoodana walmarwati tawun waa tirays dheer waa toddobo wadawaafu kacbada dawaafkeeduna tawun witr weeyaan waa toddoba iyaduna waida istajmara axadukum axadkiin hadduu dhagax iskaga tiraayooo meeshii biyaha uu rabo dhagax inuu isticmaalo falyastajmir bitawin baabun wuxuu ku saabsan yahay witirkuna sidiisuba waa la jecel yahay ilaahay baa jecel subxaanah wa tacaala xadiid baa soo arora saxiixa in allaha witrun yuxibu lwitra ilaahay waa witir waxdahu weeyaanoo wax shafxiya oo labeeya ma laha tirada witirkana waa jecel yahay salaadda markaad tukato cishaha kadib salaadada salaatuleelka la yidhaahdo witir baa lagu khatimi tiro isdheer ayaa lagu khatimi labalaba labalaba saa u tukanayso witir waa inaad ku khatimtaa in allaha witru yuxibu lwitra ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra salaaddiinna aakhirkeeda witr ku khatima bacdun wuxuu ku saabsan yahay tafdiil ilxalqi timaha in la mulkaysto oo la xiirtaa fiican cala taqsiiri gaabinta oo la gaabsaduu ka fadli badan yahay wa jawaasu taqsiir taqsiirkuna waa bannaan yahay isaguna laakiin kee fiican inaad xiirato gaar ahaan xajka cumrada haddaad tagto ood rabto xaj inaad haddana hadhow u baxdo timaha inaad gaabsato ood reebato waxaad xiirtaa fiican laakiin haddaad cumro keliya ku xirashadaa fiican xajka soo isaguna xirashadaa fiican walyalqud muxuu ahaa eh, walyufuu nuduurahum aayaddii maxay ahayd tafafka ka hadlaysay tafafahuma kii ilaha dayib marka culimmada qaar waxay leeyihiin waxan waa cibaado horta tima xiirashadu ma nusub baa mise waa istibaaxatu maxduur ayaa laisku hayaa waa nusub ducada nabigaad ka garanaysaa uu u ducaynayo qofka tibaa xiirta shay mubaaxoo iska caadi ah hadduu yahay dee duca ma mutaysteen marka xiirashadu waxaa weeye waa cibaado cibaadadana mar walbood akmal sida kaamilka oo la timaado yaad ka ajir badantaha marka kale ta labaadna cibaadadu mar kastoo ay tahay mid mujarad ah oo la tajriidiyeo wax kasta laga barax tiray isqurxin iyo xarage iyo timihoo lagu jaray iyo maarata in lagu qorjaray iyo qurqurxintaas intay qofka ku jirto xogow tajarudkiibaa ka maqan iyo inuu si fiican isku dhiibo qofka timihiisii mulukaystay oo xiirtay ninka waa isdhiibay ajarkiis waa badan yahay waxadaana yaxya bnu yaxya wamaxamed bnu rubxin qaala ahbarana laytxa waxadaana qutayba xadaana leyt can naafic ana cabdallaahi qaal xalaqa rasuulu lahi sal slam baa xiirtay timihiisii waxalaqa aa'ifatu min asxaabihi koox saxaabadaana way xiirteen waqasara bacduhum qaarkoodna way gaabsadeen way bannaan tahay haddaad gaabsanayso laakiin xiirashada ka fiican qaala cabdulaahi wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi raxima allahu almuxalliqiin kuwa timaha mulukaysta oo qurdada oo xiirta markay xajka bogaan allah u naxariista buu nabigu yidhi waa ducaad nabiga ka soo fushay waa musajaaba maratan mar buu saa yidhi aw maratayn laba jeer bale saddex jeer buu nabiga duceeyey marka afaraad ayuu muqasiriinta u duceeyey uma qaala wlmuqasiriin kuwa gaabsadana naxariis allaha siiyo waxadadana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu cala malik can naafic can cabdilahi bn cumar ana rasuula allahi sala allah alay waslam qaal nabigu wuxuu yidhi allahuma allow irxam ilmuxalliqiin kuwa timaha xiirta markay xajka bogaan u naxariisto qaaluu waxay dhaheen saxaabadii maqlaysay wlmuqasiriina yaa rasuula allah kuwa gaabsadana kuwaan ugu dhex jira gaabsaday ilaahay u bari kuwa gaabsadana inuu u naxariisto qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiin waa ku celiy kuwa xiirta ilaah u naxariiso qaaluu waxay dhn wlmuqasiriina ya rasuul allah qaala wlmuqasiriina kuwa gaabsada qaala ahbaranaa abu isxaaq ibraahim binu muxamed binu sufyaan yaa sheegi kara ninkaas abu isxaaq ibraahim binu muxamed binu sufyaan ya ninkaa waa yaa sheegi kara bal muqadimadii dib ugu noqda yaa sheegi kara ya ma fahansantihin ninkaas abu isxaaq ibraahim moxamed ibnu sufyaan oo muslim ka warinaya wuu ku sheegay soma saaxibu muslim axsanta waa alraawi can muslim hada alkitaab kitaabkan muslim ninkii ka wariyey weye ee nuskhada aan haysanno dhammaanteed muslim intuu ka wariyey asaga laga sii guursaday laakiin saddex mawdic baa jirta oo uuna muslim ka maqal saddex mawdic ayaa jirta oo muxuu ahaa uunan muslim ka maqal ee uu ruwaadda kale ka wariyay ayaa jirta qaala akhbaranaa abu isxaaq ibn ibraahim bn moxamed bn sufyaan can muslim bn اxajaaj qaala xadaana ibnu numayr xadaana abi qaala xadaana الله اllahi bn cumar can naafic can ibni cumara ana rasuula اlah sal l slam qaal raxima allah marka tana kamida riwaayadana kamida lannu can muslim buu ku yidhi samictu muslim muuna dhihin can muslim buu ku yidhi tana kamida saddex mawduc weeyaan tana tii horraysa wey ayb qaala wuxuu yidhi xadana cubaydullahi an naafic an ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal raxima allaahu lmuxalliqiin kuwa timaha xiirta xajka markay bogaan allahu naxariisto qaaluu walmuqasiriina ya rasuula allah qaala raxima allahu lmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriina ya rasul kuwa gaabsadana qaala raxima allahu lmuxalliqiin ma kaanat raabica markii afaraad yuqaala yidhi wlmuqasiriin saddex jeer buu wuxuu u duceeyey kuwa timaha xiirta ee wada mulukaysta lanna kuwa ayaga ah si dhammaystiran bay oola imaadeen nusugii iyo cibaadadii si wanaagsan oo qalbi iyo qaalib ahoona waxba ayna reebaninna way isku dhiibeen xadana abubakr bin abi shayba wazuhayr bin xarb ibnu numayr وabu kurayb jamiica can ibni fudayl qaala zuhayr xadana maxamed bn fudayl ibn khazawaan xadana cumaarata can abi zurca can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala اla alay slam wuxuu yidhi allahuma kfir lilmuxalliqiin kuwa timaha kuwa xiirta ilaahay u dambi dhaaf qaaluu ya rasul wlmuqasiriin walilmuqasiriin kuwa gaabsadana qaala allahuma kfir lilmuxalliqiin qaaluu ya rasul walilmuqasiriin kuwa gaabsadana qaala allahuma kfir lilmuxalliqiin qaaluu ya rasul qaala walilmuqasiriin xadaanii umayat bn mistaam qal xadana yaziid bn zulayc xadana ruux an canabiy can abi hurayra can yusuf bimil xadiid abi zurca can abi hurayra qal xadana abubakr bn abi shaybata xadana wakiic wabu daawuud adayaalisi sulaymaan can shucbata can yaxya bn xusayn can jadatii ayaydiis um xusayn canha qaalat samicat nabiya nabigay maqashay anaha samicat nabiy fii xajat alwadaac dacaa lilmuxalliqiina alaaan saddex u duceeyey walilmuqasiriina kuwii gaabsadayna maratan hal mara walam yaqul wakiic madhin fi xajat alwadaac qala xadana qutayba bnu saciid xadana yacquub bn cabdiraxmaan alqaari aw xadana qutayba xadana xaatim yani bn ismaaciil kilaahuma can muusa bn cuqba can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam xalaqa ra'sahu fi xaajat alwadac nabigu asaga waa xirtay timihiisa waa mulukaystay timihii dheeraa ee nabiga uu lahan jiray ee garbaha garaaci jiray ee marra dhagaha fiidooda soo gaari jiray marra luqunta u soo degi jiray ee marra noqon jiray jumma marra noqon waxaa salka laga maray xajat lwadaac markaasuu qaybiyey timihiisii nabiga sala allah aleh wasalam si ay saxaabadiisa ugu samraan gadaashii ilan waa dhiman rabaa rasuulka wakhtigiisi baa timahaas ayagaaba oga tegay waxyaaluhu oga tegay aahar fara badan buu ka tegay nabiga calayh salaam oo ama diin iyo cilmi iyo waxyi ah ama muxuu ahaa raadkiisii nabiga calayh salaam hadday noqoto weelashii uu ku cabbay dharku uu xidhay wuxuu meesha ku saaxday timihiisii oo maalintaa uu qaybiyey rasuulka calayh salaatu wasalaam oo mubaaragah umu salama oo zawjadii nabiga calayh salaam ah juljul bay ku ridatay weel ayay ku ridatay dhalahaana markaasay deenna qof xanuunsan markii loo sheego intay biyo ugu shubta saa ugu ruuxday siin jirtay markaasuu ku bogsan jiray muluq markaaba qannajabis xanuun oo dhan iyo wax allaala wixii jiray iyo bakteriya lagu caafin jiray waa barakadii nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ahaa mubaarak salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu ahaa sida waxyigiisa iyo aqwaashiisa iyo hadyigiisa uu ahaa shifaaun lisuduur qalbiga uu daawo ugu ahaa ayaa jismigiisii iyo aaartiisa raadkiisa kalena shifaaun liljsaam jismiga iyo jirka ayuu daawo u ahaa sal اllah alيh ali wasalam naam washifaa waxadaana qutayba bnu saciid قال xadثna وهو بن cبدالرحمن القاري وxadثna قتيبة حdثna xاتم عن بن إسماعيل كلهma عن موسى بن عقم عن نافع عن بن عمر أن رسول صل sلم xلق رأسه xجة الوداع baabun bayaan wuxuu ku saabsan yahay caddayn أن السuنaةa sunnadu يوم النaxri maalinta toban ay bishu tahay ee maalinta ciidda ah an yarmiya qofka xaajiga laga hadlaya an yarmiya inuu ganto weeyaan marka koobaad koow shaqaduu qabanayo dhagax tuur wey uma yanxar xoolihiisa uu gowraco uma yaxriq timihiisana uu xiirto walibtidaa'u bilow baa sunno ah fi lxalqi marka timaha la xiranayo biljaanibi alayman dhanka midigta in laga bilaabo min ra'silmaxluuqi qofka loo xiiraya madaxiisa dhanka midigta in laga bilaabaa afdalah waa cibaado in la tiro xiirashadu cibaadaduna waxaa sunno ah inaad midigta ka bilowdo ayaa wanaagsan xataa wax allaala wixii wanaag oo dhanba midig baad ka bilaabaysaa wax alla wixii fiican oo dhanba lugta midigta gacanta midigta midigta laga bilaabi xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaal akhbarana xafs bnu qiyaad can hishaam can moxamed bn siriin can anas bn malik anna rasuula اlahi sal slam sala اllahu alayh waalih wasalam ataa mina mina ayuu nabigu yimid faata aljamrata jamrat alcaqabuu yimid kow faramaaha markaasuu tuurtay toddoba dhagax buu ku dhuftay uma ataa manzilahu gurigiisii bimina ayuu nabigu tagay meeshuu ka deganaa mina iyo heemadiisii wanaxara markaasuu gowracay meequu gowracay nabiga lixdan iyo saddex neef oo geeluu gacantiisa ku gowracay sala allah alah wasalam xagga fiiri marka quwada ilaahay siiyey nabiga calayh salaam anas wuxuu leeyahy kunaa nataxada annahu ucdiya quwata alaaiina rajula soddon nin xooggood in la siiyey baan ku sheekaysan jira laba xirsuhu bilcibaada wa taaca dadaalka nabiga fiiri cibaado weeye waa udxiyo waa hadiyo gacantiisii cibaadadiisii inuu nabiga la baashiro isagoo heli kara inuu qof wakiil ka dhigto intii badneed buu gacantiisa nabiga kula baashiray sala allah alah waali wasalam waa laga qaadanaya saddex karatu juudihi wa karamihi biabihi huwa wa ummi nabiga calayh salaam karatu juudihi wa karamihi sala allah alay ali wasalam deeqdiisana oo laga qaadanaya waa kuma qofka maanta lixdan iyo saddex neef oo geelah oo isaga uu leeyahay intuu soo dhigo gowracaya si masaakiinta xaramka ay cunaan iyo masaakiinta muslimiinta waayo hada huwa qudwatuna sala allah alayh ali wasalam xadana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana xafs bnu kiyaaf can hishaam can moxamed bn siriin can anas bn malik radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waalih wasalam ataa musdalifa musdelifo ayuu nabigu calayh الsalaatu wasalaam yimid ataa mina minuu nabigu yimid faata aljamra jamrat اlcaqaba faramaaha uma ataa manzilahu bimina wanaxar uma qaala lilxallaaq ninkii timaha u xiiraya nabiga sala allah alيh wasalam waswahu macmar ayuu wuxuu ku yidhi khud qabo wa ashaara ila jaanibi اlayman dhanka midigtaa ku bilow buu yidhi uma alaysar dhanka bidixda uma jacala yucdiihi الnaas timihiisii buu dadkii siiyey sala اllah alيh alih wasalam qaala waxadana abu bakr bn abi shayba wbnu numayr wa abu qurayb qaaluu waxay dheen ahbaranaa xafs bnu khiyaati can hishaam bihada اlisnaad qaala abu bakr faqaala fii riwaayati xalaaq xalaaqii wuxuu ku yidhi haa haa yani khud wa ashaara biyadihi ila aljaanib alayman dhanka midigta haakada faqasama shacra timihiisii buu qaybiyey bayna man yaliihi dadkii la xiriiray nabiga calayh salaam abudalxu u dhiibay qaybtii ugu horraysay marka qayb buu siiyey qaybta kalena qaybi buu yidhi intii u dhoweyd saxaabada qaala boqol kun oo saxaabiha saxaabaha socoto rag iyo haween iyo carruurba leh ma wada gaadhayso intii u dhoweyd uma qaala wuxuu yidhi uma ashaara ila alxallaaq kii xiiraayay timaha buu u ishaaray wa ila aljaanib alaysar dhanka bidixdaa ayuu yidhi faxalaqahu faacdaahu umu sulaym umu sulaym buu siiyey riwaayadan umu sulaym buu siiyey iyo abudalxuu siiyey waa isku mid abudalxa umu sulaym waa waa xaaskii abudalxa wey marka waa wada socdaan abu dalxa hadduu u dhiibay umusuleym loo sii dhiibay reerkaasaa nasiib nasiibulasad intii ugu badneed helay wa ama fii riwaayati abu kurayb qaala fabadaa bishiqi layman dhanka midigta ku bilaabay fawaacahu hacra wuu qaybiya tintii haltin iyo washacratayn labalaba baynanaas ninkii abad kusoo hagaagi ninkii laba kusoo hagaagi nin walba nasiibkiisa uma qaala bilaysar dhanka bidixdaana fansaraca bihi mila dalika sidoo kale ayuu u xiiqay uma qaala haahunaa abu alxa abu dalxa meesha ma joogaa fadafacahu ilaa abu dalxa u dhiibay yar qabo wuxuu ugu dhiibay abu dalxa radia allahu canhu iyo cillada iyo sababta ka dambaysa allahu aclam ilahay baa garanaya laakiin saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka fadli badnaa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali ilaa khilaafa ayaa ka fadli badnaa laakiin qofka mafduulkee laga fadli badan yahay sifooyin gaarah uu ku fadli badan yahay wuu yeelan karaa gaar ahaan abu dalxa wuxuu caan ku ahaa isaga iyo xaaskiisa umu sulaym muwaasaatu nabiy sala allah aleh wasalam nabiga calayh salaam ka warhayntiisa iyo xiriirintiisa iyo wax utarkiisa ayay caan ku ahaayeen qowskaas reer abu dalxa waxaa ka soo jeeday oo ka imaan jiray anas binu maalig oo toban sane nabiga khaadim uu ahaa marka qows gaar ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku weyn way ahaayeen aad ugu weyn markii dambe nabiga uu dhintayna luxudka nabiga calayh salaam ninka laxdiya ee luxudka nabiga qoday abu dalxu ahaa radia allahu canhu wa ardaa وxadثna mحamed بن مثنى qال xadثna cبدالأعلى qال xadثna هiشام عن محamed عن أنس بن مالك أنa رasuul الlahi salى الlaه عليه وسلم ramaa jamرaة الcaqبة ayuu nabiga عalaيه الصلاaةu وaسلام tuuray jamradaa jamratulcaqaba la yidhaahdo yuu rasuulka tuurtay uu tuuray uma اnsarafa ilى اlbudni geeliisii hadyadaha boqol bay ahaayeen lixdan iyo saddex buu gacantiisa ku gowracay intii kalena waxaa gowracay cali bn abi طaalib radia allahu canhu wa soddon iyo toddoba fanaxarahaa waa gowracay nabigu walxajaam qofkii xajaamka ahaa hadda loola jeedo xallaaq timahana waa xiraa toobinna waa isticmaalaa jaalisun waa fadhiyaa wa qaala biyadii can ra'si madaxiisa gacanta intuu ku ishaaraybu wuxuu yidhi dhankan ka xeer midigta faxalaqa shiqahu alayma dhanka midigtuu xiray faqasamahu fii man yaliih dadkii la xiriiray buu u qaybiyey uma qaala ixriqi shaqa alaakhar dhanka kalena balxir faqaala ayna abu dalxa awey faacdaahu iyahu abu dalxuu siiyey qala xadana ibn abi cumar xadana sufyaan samictu hishaam binu xasaan yukhbiru can ibni siriin maxamed binu siriin can anas bin malik radi allah canhu qaal lama ramaa rasuulu llah nabiga calayh salaam markuu ganay aljamra jamrat alcaqaba wanaxara nusukahu hadyadiisii lamaa ramaa markuu nabigu tuurtay rasuululahi sal sl jamrata jamratulcaqaba markuu tuuray wa naxara nusukahu hadyadiisina uu gowracay wa xalaqa timihiina xiiray naawala alxaaliqa kii xiiraayay buu shiqawl ayman dhanka midigta ku bilow yidhi faxalaqa waa xiiray timaha madaxa adaa iska leh markaad xallaaqa iyo qofka timaha xiiraaya u gasho laa yatasaraf calaa ra'sika kayfasha suu raba madaxaada inuu ugu tasarufa ma aha oo garhkaada kaa xiiro oo meel walba kaa xiiro oo timaha oo hadhow deena aad tidhaahdo maxaa sidan kuu galay markii la yidhaahdo kanaa ii xiiray aad tidhaahdo sida adigoo iska ah juha haamida qof laiska tasarufayo oon waxbaba asaga aan ogolaan diidi karin inaad noqoto lama rabo waa inaad tidhahda ka joog garkaa xiirina shaaruurtu waad xiiri kartaa ama waad jari kartaa timahana waad xiiri kartaa waadna gaabsan kartaa qaarra in la xiiro qaarra maaratay laga tagana ma bannaana nabiga calayh salaam nahaa rasuulullahi cani alqazac rasuulku wuxuu nahiyey qazaca qazacana maxaa la yidhaahdaa xalqu bacdu shacri wa bacdihi in timaha qaarna la xiro qaarna laga tago taasaa qasac la dhahaa nahyiguna taxriim buu faa'iideynayaa iyo fasaadu lficli waxaa lala imaaday inuu faasid yahay sidaa darteed ayaynay ahayn qofka muslimka ah inuu iska noqdo qof aan waxba diidi karin si rabaan looga dhamaayo si rabaan loola dhaqmaayo saasax ma in caadada iyo dhaqanka gaalada iyo reer galbeedka iyo dadka diinteenna fool xumaynaya aan foolxumadoodii qurux moodinana nasiib darro wey ah, nasiib darro wey timaha in la dhaqo la shalleeyo la nadiifiyo la dhalaaliyo sidaasaa qurux ah oo qurux ahaan jirta weligeedba hadda tima la shanlaynaynin quruxna loo arko sidaasaa qurux loo arka inaan la shanlaynin oo isku dhedhegaan tana qurux noqotay oo hadda oo modhelo socda oo muxuu ahaa biidnimo iyo qurux iyo xadaaro loo arkaya ayagiioo xaggana laga xaadiyey xaggana laga xaadiyey inta korona ay taagan tahay dabagaa qof dheer oo taagan ayaduna foolxumo kale oo qurux dadka ay u malaysa wey shaydaanku markaa wuxuu kuu qurxinayaa wixii foosha xumaa ayuu kuu qurxinayaa mashbaabuu ku qurxinaya fara'aahu xasanan xasan iyo wanaag buu u arkaa qurux buu arkaaba wax la arkay oo gaalo laga arkay markaa waxay tusaysaa arrintaasi markii lagu soo aruuriyo cadama iqati lmuslim calaa diinihi wa caadatihi qofka muslimka inuuna kalsooni isku qabin oo dhaqankan iyo islaamnimadan uu haysto uuna kalsoonida ku qabin mar walbaba hanqaltaan dad kale waxood uu qalbiga u taagaayo dhaqan dad kale yaa mar walbaba wax kaga maqan yahay oo uu aaminsan yahay inuu yahay mid ka fiican dhaqankiisa waa kalsooni darro wey kalsooni darro wey wixii quruxsanaa ee wanaagsanaa in wixii xumaa lagu beddesho waxa weeyaan waa wax caqliga iyo fidrada iyo dareenka quman baa ka hor imaanaya ayib baabu man xalaqa qabla naxri maalintaasi ciidda ah shaqada la qabanayo waxaa weeyaan afar shaqo afartaa shaqana waa muratab tartiib bay leeyihiin kow waxay ka bilaabaan jamratulcaqaba kadibna waxaa ku xiga dhagax tuurkii yani jabrad caqaba la tuurto kadibna xoolihii la gowraco waxaa ku xiga timo kadibna dawaafkii kacbada la sidaasuu qofka xaajiga camalkiisa oo dhanba uga taxallulay waajibaat ulxaj oy ka mid tahay mabiitu mina iyo jamaraadkii oo la tuurta iyo dawaafulwidaac iyo intaanba u soo laakiin wixii maxduuraad ahaa ee loo diidanaa oo idilba xalaal bay u noqdeen xaj dartii loogu diiday xalaal buu noqonayaa isagoo marka dharkiisi caadiska qaba ayuu maalmahaasi dhagax tuurkii tuurtuuran markuu guurayana dawaafkii widaacah ayuu dawaafaya wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslm ala nabina maxamed